الحمdu لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على رsuuل الله وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا بعد فhذا هو الشhريط المكمل للخمسين من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه ونفع المسلمين بعلومه wuxuuna ka bilaabmayaa mxuu ahaayey shariifkan kale wuxuu ka bilaabmayaa xadiidka laba xadiidka kun iyo sagaashan iyo sideed ayuu ka bilaabmayaa can ibni cumar radi allahu canهuma qaala salaytu maca rasuuli اllahi salى اllahu alيه wali waslama rakcatayni qabla الظhr warakcatayni bacdaha warakcatayni bacda اljumca warakcatayni bacda اlmgrib warakcatayni bacda alcishaa muttafaqun calayh marka kuwa rawaatibta ah ee tirtirintoodii ayuu hadda galay oo ibnu cumar allahu canhuma inta uu isagu rasuulka alla sala alla alay slam uu la tukaday meel kula tukaday yani uu la xidhay oo ma aha ou e, kula jameecaaday ah eh. inta uu meel kula tukaday ayuu isagu tirtirinaya wuxuu leeyay laba ragcadood oo duhurka ka horaysa iyo laba ka dambaysa iyo laba jumcada ka dambaysa marka jumcadu ma aynan ahayn sunno qabliya iyadu maayle arrintaana waxaa aada ugu dhaaraado aad u kaafaahiyey alimaamu ibnu اlqayim fii kitaabihi zaad اlmacaad fi hadi khayr اlcibaad marka iyo laba ragcadood oo maqribka ka dambaysa iyo laba cishaa ka dambaysa muttafaqun calayh marka labada ka dambaysa labada ka horaysa baan u jeedaa subaxa ka horaysa isagu nebiga salى الlaه alيه alي waslm ma aanu arag oo tukanayo laakiin wuxuu dhihi jiray saacad aanu rasuulka sala اlه alay slm geli karin bay ahaydoo waxa ii sheegtay xafsa ii sheegtay inuu tukan jiray labadaana muttafaq عalayh xadiidkuna wuxuu kusoo wuxuu soo socda wuxuu ku iman doonaa alf وmiئة وaلaثa caشhر وعan cabdاللahi bni mغfl radي allahu canهu qaala qaala rasuul الlahi صلى اه عlيه وsلم bayna kuli adaanayni salaa bayna kuli adaanayni salaa bayna kuli adaanayni salaa labadii adaanbaba waxaa u dhaxaysa salaad labadii adaan saddex goor buu ku celiyey labada adaanna waxaa laga wadaa adaanka iqaamada laga wadaayo qaalat الثaaliثa markii saddexaad buu wuxuu yidhi liman shaa waa qofkii doona isagoo taana uga gelaya inaanu dadka u qaadanin inay farad tahay muttafaq عalayh almuraadu bاladaanayni اladaan wاliqaama marka labadii salaad walbaba kolkii loo addimo waxaa ka horaysa marka laba ragcadood in la tukado riwaayo kale waxay dhahaysaa bayna yaday kuli salaatin maktuuba salaa salaaddii faradahoo dhan baba salaad sunnaha ka horaysa marka salaadahoo dhan sunan qabliye ah waa ay leeyihiin laakiin cishaha bayna iyadu gaar ahaan wax u sheegaya inay leedahay sunno raatibaa ah inay leedahay ka horaysa aan iyada ugu soo aroorin waxayse soo gelaysaa muxuu ahaaye xadiidkan kada iyo kaa kale aan sheegayna iyo bay soo gelaysaayo salaad walbaba marka waxa salaad sunna ka horaysa oo farad aba taasay marka cumuumka kusoo gelaysa sidaas daraaddeed uu alimaamu nawowi radi allahu tacala canhu ardahu fi kitaabihi almajmuuc yuu u baabaystaayo raatibada qabliyada ahee cishaha ka horaysa intuu yidhaaho sida tarjamo ka dhigo iyo xadiidkaas soo arooriya xadiidkan kale ibnu mqfl yani baabu twkiidi taakiidi ragcatay sunati الصubح sunnada subaxa labadeeda ragcadood adkeynta la adkeeyey ee arrimaheeda loogu dadaalo can caaishata radi allahu canha ana nebiya sal slm kaana laa yadacu arbacan qabla duhri wa ragcatayni qabla algadaa ma aanu ka tegi jirin laba ragcadood oo duhurka ka horeysa iyo laba ragcadood afar ragcadood oo duhurka ka horeysa iyo laba ragcadood oo subaxa ka horeysa ma aanu ka tegi jirin rawa lbuhaari labada ragcadood ee ka horeysa subaxa ka horeysa waa sida umu lmu'miniin ay sheegtay radia allahu canha isagu sina ugama tegi jirin xataa safarka ma aanu ka tegi jirin laakiin labadan maxaa sunnooyinka kale ee rawaatibta ah oo dhan waa ka tegi jiray marka uu musaafir yahay marka midda oo rawaatibta ku saabsan ee marna aanu ka tegi jirino waa tan maxaa ragcatay lfajriga وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل ashadda tacaahudan minhu calaa rakcatay alfajri muttafaqun calayh nebigu sala allahu alayh waali wasalam ma aanu ahayn kii uga dadaal badan wax oo sunnooyinka ka mid ah ee labada ragcadood ee subaxa ka horraysa labada ragcadood ee subaxa ka horraysa siduu ugu dadaali jiray si ka badan wuxuu ugu dadaali jiray oo sunniihi ma jiraan muttafaqun calayh wa canha radi allahu canha qaalat can nebi sal l ركعة الفجر خyر من الدنيا وma فيها رواه مسلم وفي رواية لهmaa هmaa iyaga أحب إلya aan ka jeclahay min الدuنيا جaميiعا addunyada oo dhan addunyada qiimo darideeda fiiriya marka diinta iyo aakhira loo fiiriyo laba ragcadood oo sunno ah yaa ka qiimo badan adduunyada oo dhan oo rasuulka allana sala اlه alay slm kala weyn wa can abi cabdillaahi bilaal ibni rabaaxin radia allahu canhu muadina rasuuli llahi sala allahu alayh wali wslam annahu ataa rasuula allahi sala allahu alayh wali wsalam liyu'dinahu bisalaati algadaa inuu ogeysiiyo oo yani sidii caadadiisu ayadoo kolku addimo ee waxoogaa uu joogo ee waqtigii iqaamada la joogo buu u imaan jiray nebiga sala allahu alayh wali wslam u ogeysiin jiray marka saasuu ugu yimid fashaqalat caishatu radia allahu canha bilaalan biamrin sa'alathu canhu um اlmuؤminiin caaisha radi allahu canha ayaa bilaal ku shuqlisay waxa ay su-aashay ah, xataa ashara jiddan ilaa aada uga waabarisa oo aada u iftiimay faqaama salaatun qaama bilaalun faadanahu bisalaa salaaddii buu ogeysiiyey oo muxua asalaata yarxamuka allah uu dhihi jiray assalaamu calayka ya rasuula allah asalaata yarxamuka allah saasuu dhihi jiray markaas wataabaca adaanahu ogeysiiskiisaana waa xidhiidhiyey waa xidhiidhiye oo ku celceliyey falam yakruj rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alla maanu soo bixin falamaa kharaja markuu soo baxay buu sallaa binnaasi dadka tujiyey faakbarahu wuxuu uga warramay anna caaishata shagalathu biamrin sa'alathu canhu xataa asbaxa jiddaha wa annahu abطa'a bilkhuruuj dib igagasyani taasuu bilaal ugaga warramay faqaala markaasuu yni nebiya sal l sl nebgu ka wadaayo innii kuntu rakactu ragcatay alfajr labadii ragcadood baan tukanay ee sunada fajriga ayaa wey faqaala yaa rasuula allah inaka asbaxta jiddan aad baad u waabarisatay aad buu u iftiimay qaala markaasuu yihi low asbaxtu akara mima asbaxtu laractuhumaa waaxsantuhumaa waajmaltuhumaa rawaha abu daawuuda biisnaadin xasan waana sida xasan leha saxiix weeyaan oo saxaxahu alalbani fi saxiix jaamic sagiir marka macnuhuna waxa weeyaan haddii aan intaan hadda waa berisay ee waagi iftiimay in ka badan aan joogi lahaa kolku tahayna ilaa aan tukada ma soo baxeen weeyaan yani sida ugu dadaal jiray ay ka mid tahay baabu takfiifi ragcatay alfajr labadaa ragcadood ee subax ka horaysa fudaydinta la fudaydinayo wa bayaani maa yuqra'u fiihimaa wa bayaani waqtihimaa wa can caaishata radia allahu canha ana nebiya sal l slam kaana yusalii rakcatayni khafiifatayn labada ragcadoodoo fudfuduud buu tukan jiray bayna الnidaa'i wاliqaama dhawaaqa yani adaanka iyo iqaamada inta u dhaxaysa min salaati الصubx oo salaada subax ah mutafaqu calayh wa fii riwaayatin lahuma yani lishaykhayn yusallii rakcatay اlfajri labada ragcadood ee subaxuu tukan jiray idaa samica aladaana markuu adaanka maqlo fayukhafifuhumaa waa fudaydin jiray xataa aquula ilaa aan ka dhaho hal qara'a fiihimaa biumi اlqur'aan kaloo faatixada ma aqriyey si faatixadina waa ka tegayaan min shiddati takfiifih wa fii riwaayati limuslim kaana yusallii rakcatay اlfajri labada ragcadoodii fajrkuu tukan jiray idaa samica adaana markuu adaanka maqlo wayukhafifuhumaa wuu fudaydin jiray wa fii riwaayatin riwaa kalena waxay ahayd idaa طalaca alfajru markuu waagu beriyo marka kolkuu waagu beriyo maadinkuna adimo adimaadda uu dhammeeyo kolkaasuu tukan jiray وعن xبسة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رsuuل الله صلى اه علي سلم كاana إida أdن المؤذن للصبح مؤdinku markuu صبح u أdimo وbda الصبح fiiritaana labadiba marka isku dartay صبحuna marka uu uu beryo oo uu waagu dilaaco صلىa ركعتaين خفيiفataين laba رagcadoodoo fudfudud buu tukan jiray marka labadaas waa mتlaaزimeyn oo مؤdinka أdaankiisa iyo waaga berigiisa لأnه بlaal radia allahu canhu qof aad u feejugan buu ahaayo waqtiga aad u yaqaano oo aad buu waqtiga isaga saaro oo waqtiga ka horow intuu guriga guryaha ugu dheer masjidka hareerihiisa intuu dhabarkiisa fuuro oo berigii usii jeesan jiray mar alla markuu qac yidhaahba isna ku dhufan jiray waa fiiri waa marka xagga takfiifkana way isku waafaqeen umay اlmؤminiin ridwan اllahi عalayhima caaisha wa xafsa radi allahu canهuma way isku waafaqeenoo mid waliba waxay tihi aad buu fudeedin jiray wa fii riwaayaةi lmuslimi kaana rasuulu الlahi slى الlaه عalيه walي slm rasuulka al wuxuu ahaa إidaa طalaca alfajru fajarku markuu dhasho laa yusalii ilaa rakcatayni khafiifatayn laba ragcadood oo fudfudud mooyaane wax kale ma aanu tukan jirin waanu nahiyey oo kol hadduu fajarka uu dhasho labadaa ragcadood waxaan ahayn waa inaan la tukanin ilaah subax laga tukado marka intuu imaan ka soo baxayana iska sii sunnaysto qofka ay la noqoto qarad buu ku jiraa kol hadduu waagu baryo oo la addimo labadaa ragcadood waa inta la tukado in la sugo weeyaan inta salaada looga aqimayo وعن ابن cمر رضي الله عنهma qال kاna رsuل اه صلى اه عليه وسلم يصليi min الleyli mثنى mثنى habeenkii laba labuu tukanaayey wayuutiru birakcati min aakhiri الleyl hal ragcadoo aakhiru leylkaana waa ku witrayn jiray wayusallii rakcatayni qabla salaati الغadاء labada ragcadood ee salaada arooriyaad ka horaysana waa tukan jiray وakaأna الأdaana biudunayhi sidii isagoo adaanku labada dhawood uu ka saaranya adaankana iqaamadu ka wada sidii isagoo iqaamadii maqlayay oo ka gaadh isleh yuu u tukan jiray o aan u fudaydin jiray muttafaqun calayh saasuna marka wuxuu ku waafaqay labadii mxuah xadiidee ka horeeyey um اlmu'miniina caaisha oo um اlmu'miniina xafsa radi allahu canhuma ay wariyeen xadiidkanuna wuxuu ku imaan doonaa raqam alf wa miئa tisca wa sittiin isaga oo mukhtasar ah yuu halkaa ku imaan doonaa lakiin isagoo kaamila ma uu ahaa <clears throat> oo maxaa labada ragcadoodee dambe iyo waxyaalahaas ay ku jiraan marka وعan iبn cabaasin radي allahu canهuma أna rasuula الlahi صل ل sلم qaal أna rasul ه صل sلم kaana yaqrأu fii fii ragcatay الfajri labada ragcadood ee waa beriga waa kuwa sunnaha eh wuxuu ku aqriyi jiray fi اlأulىa minhumaa midda hore labadooda ka mida quluu aamanaa biاllahi wma أnzila إlayna aayaddaasuu ku aqriyi jiray alatii fi اlbaqara wa fi اlآakhira midda dambena wuxuu ku aqriyi jiray aamanaa biاllahi washhad biannaa muslimuun aayadda kusoo dhammaata taasuu ku aqriyi jiray qul ya ahl kitaab tacaalow ilaa kalimatin sawda tanaa sheegi doontaa wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxa ayd fi lakhiira midda dambe wuxuu ku aqriyi jiray allatii fii aali cimraan midda aali cimraan ku jirta ah qul ya ahl kitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum taasuu ku aqri jiray rahma muslim marka labada aayadood ee ragxadda dambe uu ku aqriyi jiray waa iskhilaafsan yihiin tanuu muxuaha kuma soo dhammaato kuma soo dhammaato washhad biannaa muslimuun waxaa kusoo dhammaata fain tawallow faquluu ishhaduu biannaa muslimuun marka waxoogaa bay yar kala duwan yihiin waa laba aayadood oo kala gadisan midna waynu tan ku aqri jiray midna tan ku aqri jiray rahma muslim waxaa kaloo weliba jirta inuu ku aqri jiray suurado kalena oo kuwan soo socda riwaayada ay sheegaysa shay kasta oo ka sugnaaday marka rasuulka alla sala allahu alيyه wali wasalam labadaa ragcadood inuu ku aqriyi jiray qofkii qaataayo waa wanaagsan yahay qof rasuulka sala اllahu alay wasalam ku dayda oo hadyigiisii raacay waa uu yahay وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم قرأa في ركعتي الفجر iyo wuxuu ku أqriyey قل يا أيهa الكافiruuna وqل هو الله أحد labadaasuu ku kala أqriyay رwاه مسلم وعن بن عمر رضي الله عنهما qاaل رمqت النبي صلى الله عليه ولي وسلم waxaan u dhabagalay oo aan fiirinayey oon isha ku hayey nebiga صل ل سلم شhهرا bil وkana يقرأ في الركعتين qبل الفجر qل ya أيهa الكافiruun وqل هو الله أحد bildm iyo sida ku aqriy riwaayana labaatan beri bay tidhaahdaa rawaahu التirmidي وqاala xadيiث xasن Ehm, waxaa marka waxaa weeyaan xadiidka waxaa wariyey tirmidi ayaa wariyey waxaa kaloo wariyey ibnnasaa-i eh, baa isaguna wariyey laakiin isagu wuxuu yidhi eh, cishriina mara ah. labaatan labaatan beri baan fiirinayo riwaaya tirmidi baa iyadu waxay dhehaysaa mxuu eh, ahaa bel waa midan kada marka riwaayada ah oh midantada ah riwaayada riwaayada nasaa-ina waa xasana siduu tan kalena xasana inay tahay uu u sheegay <clears throat> waxaase صaxiixa ka dhigay ibn xibaan صaxiix weeyaan ba xadiidku leeyahy baabu istixbaabi الاضطijaaci bacda rakcatay الfajri عalى janbihi الأyman wاlxadfi عalayhi sawaء kaana tahajada bالleyl am laa ee sunaynta la suneeyey in dhinaca midigtaa qofku u seexdo markuu labada ragcadood uu tukado nebiguna sal l sl uu yeeli jiray uu dadkana ku buubaabiyey oo arrintaasuna ayna ahayn nasasho ayna ka ahayn oo qofkii habeenkii salaatuleilka tukanayoo daalay oo salaaddii subxana marka ay sugayso iyadana suurado dhaadheer lagu akriyi jiray qofkaasun baa marka nasasho daraaddeed buu nebigu sal ly slm sa u yeeli jiray ma ahee waa waa cibaado ahaan weeyaan oo qofkii kastaba muxuu ahay arrintaas uu soo gelayo can caaishaةa radi allahu canha qaalat kana nebiyu sal l sl ida sallaa rakcatay اlfajr اضطaja calى shiqhi اlayman rawaahu rawahu الbukhaariي wa canha radi allahu canha kana nebiyu sal ly slm yusallii ma bayna an yafruqa min salaati اlcishaaءi ilى اlfajri ixdaa caشharaةa rakca wuxuu tukan jiray inta u dhaxaysa kolkuu ka baxo salaada cishaha ilaa salaada subaxa loo addimaayo ee wuxuu tukan jiray kow iyo toban ragcadood yusallimu bayna kuli ragcatayn labadii ragcadoodba dhexdooda yani bacda kuli rakcatayn bay ka dhigan tahay min bayna kuli rakcatayni wamaa bacdahuma labadii ragcadood iyo wixii ka dambeeya dhexdooda yuu salaami naqsan jiray hal hal marka uma tukan jiray laba laba u tukan jiray waa kaana soo maray xadiidkii ibnu cumarna inuu mtna mtna tukan jiray waana inoo iman doonaa riwaayaddaaysa salaatuleyli matna wa yuutiru biwaaxida midna waa ku witriyan jiro mid buu ku khatimi jiray faidaa sakata almu'adin reeriya marka lafdiga faidaa sakata almu'adin markuu mu'adinku eh, uu ka aamuso min salaati اlfajri u adimayaa watabayana alfajru labadaana waa kaani waa mutalaasimeyn tabayun اlfajriga iyo adaan الmuؤdin wa jaaءahu الmuؤdin muؤdinkiina uu u yimaado oo uu ogeysiiyo inuu iqaamadii waqtigeedii la joogo qaama waa kici jira farakaca rakcatayni khafiifatayn laba ragcadoodoo fudfudud buu tukan jiray uma daja calىa shiqihi الأyman maatinka muؤdinka u imaanaya waxaa weeye waa tii uu ku ogeysiinaya inuu addimay marka tii dambe ma aha dhinkiisa midigta u seexan jiray haakada xataa yaأtiyahu الmuؤdin ilaa muؤdinka uga yimaado lilإqaama iqaamada uga yimaado iqaamada u sheego rawahu muslim waana soo maray xadiidka qowluhaa huwa yusalimu bayna kuli rakcatayn haakada huwa fi muslim wa macnaahu bacda kuli rakcatayn marka mxua sidaasu ku soo arooray laakiin macnihiisu sidaa weeyaan وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qاla رsuل الله صلى اه عليه وسلم إذا صلىa أحadكم ركعتي الفجر فlيضج عlى يمينihi qofku markuu dhinaciisa salaada labada ragcadood ee subaxa markuu tukado ee sunnaha ah dhankiisa midigtaa ha u seexdo waa amar marka nebigu sal ly slm waa amray amarkaasuna amru wujuub ma aha si hadda aan ka soo sheegnay can الإmam abi bkr بn khusayma radي allahu taعaalى canhu rawaahu abu dawuud wالtirmidiyu بأsaniida صaxiixa qaala الtirmidiyu xadiiثu xasanu صaxiix xadiidku صaxiix waa yahay oo صaxahu albaniy fi صaxiix الjaamiع الصغيir lakin qowluhu بأsaniida oo jamc inuu yahay tusinaysa ma aha asaaniid badan ma aanu ku soo aroorine hal sanad buu leeyahay alimaamu الnawowi radي allahu canhu arrintaa wuu badiyaayo labadiisa kitaab ee ah, riyaadu saalixiinkan kada iyo adkaar labadaba xadiid hal sanad keliya leh yuu kolka qaarkood u dhahayaa asaaniida saxiix asaaniidda u dhahayaa marka waxaana weeye isagana cudurkiisu waxaa weeyaan xadiid muxuu aha duruq leh laakiin hal meel duruqdaas isugu soo wada dhacayso yuu ariiqiiba hal sanad ka soo qaadayo markaasuu asaaniid saxiix u yidhaah marka waa isilaax isaga khaasa inuu yaba iska surowda walaa mushaaxata fi lisilaax baabu sunati الظhri marka yani waa ku eedeeyaa ibn xajar iyo albani iyo waa ku eedeeyaan imaam nawowi arrintaas laakiin eed ma ma aha eed ma aha kolba haddii yani isaga isilaaxu khaasa uu yahay isilaaxa waxba laguma doodo baabu sunati الظhr sunati الظhr عن iبn cmr radي الlه عanهuma qaal صlaytu mعa rasuuli الlah slى الlه عlيه وsلم rakcatayni qabla الظhri وrakcatayni bacdaha mutafq عalيh waana kaan soo maray oo hadda waxoogaa uu soo gaabiyey وعn caaئiشhaةa radي الlه عanهa أن النبy صل sلم kana laa yadacu arبعa qabla الظhr rawaahu الbخaariي isagana ku lamida baan soo maray oo labada ragcadood ee duhurka ka horey afar ragcadood oo duhurka ka horeysa iyo laba fajarka ka dambaysa ma aanu ka tegi jirin ayaan soo maray وعنها رضي الله عنها qالت kاna النبي صلى الله عليه وآله وسلم nebigu wuxuu jiray صلaوaaت الlahi وسلامه عليه yusallii fii beyti qabla duhri arbaca afarta hor duhurka hortii buu afar tukan jiray afarba iyadu xifday marka ibnu cumar laba un waa ka isagu sheegay uma yakruju waa tukan waa bixi jiray oo fa yusallii binnaasi dadku tujin jiray gurigi intuu ka baxo masjidka u baxo uma yadkhulu waa soo geli jiray fa yusallii ragcatayn laba ragcadood buu tukan jiray uma yusallii bina wa kaana yusallii binnaasi almaqrib maqribka dadka waa tujin jiray ثuma ydkulu waa soo geli jiray fayuصلii ragcatayn laba ragcadood buu tukan jiray wayuصلii bالnaasi العشhاء cشhaana waa dadka waa tujin jiray oo وydkulu beyti fayuصلii ragcatayn rawahu mslim marka rasuulku salى الlaه عalيه wali wslam sunnooyinka wuxuu ahaa hadyigiisa aqlabkiihi inuu ku tukado guriga ku tukada bay ahayd sunnooyinka noocaas oo kale ah ummaddana sidaasuu ku gubaabiyey oo guryihiina ku tukada salaadda waxa ugu fadli badan ta guriga lagu tukado ilaa inay farad tahay mooyaane saasuu dhihi jiray وعن أم حبيبة رضي الله عنها qاla رsuل الlه صلى الله عليه ولي وسلم من xاaفظ على أربع ركعاaت qبل الظهر وأربع بعدها xرمه الله على النار اللهma xرمna على النار marka waxay dhehaysaa qofkii ilaaliye oo ku dadaalo afar ragcadood oo duhurka ka horaysa iyo afar ka dambaysa alla naarta oo ka xaaraameeya qof naarta ka xirsi xihan buu noqonaya naaru meela usoo marta ayna lahayn rawaahu abu dawuud wtirmidi waqaala xadiiثu xasanu صaxiix wa huwa kama qaala fi اlxadiiثu صaxiix صaxaxahu fi صaxiix اjaamiع الصغيir w can cabdillaahi bni الsaaئb radي allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slm kaana yuصلii arbacan bacda an tazuula الshamsu qabla ظuhr afar ragcadood oo duhurka ka horaysa yuu tukan jiray markay qoraxdu zuusho yani ay qoraxdu gabal u dhaca xaggiisa u badato wa qaala wuxuuna dhihi jiray innahaa saacatun tuftaxu fiiha abwaabu الsamaa waa saacad jannada albaabadeeda la furo oo raxmadda allah waqtigeedii ah fa ana uxibu an yascada lii fiiha camalu saalix waxaan jeclahay inuu camal saalixihii uu ii koro ayaan jeclahay buu dhihi jiray rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan waa sidaas weeyaan xadiidka marka waxaa xasan ka dhigay oo weliba calaa shardi muxuu ahay calaa shardi muslim yidhi الsheikh الwaadiعي في صحيح المسلم وعن عائشhaةa رضي الله عنها أن النبي صلى اه عليه وسلم كاna إذا lم يصلي أربعا qبل الظهر صلاahuna بعdها marka waa qadayn jiray rawaahu التirmidiي وqاala xadيiث xasن waana sidaa u sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikh الألbاني في صحيح الجاamiع وصحيiح بن maaجة و silsilaة الأxaadiiث الضaciiفة ayuu isaguna can cabdiraxmaan ibni abi leyla mursalan isagoo anow marka waa wariyey ehm, weliba waxaa kale uu wariyey ibnu ibnu abi shayba ehm, baabu baabu sunati اlcasr عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم nebigu wuxuu ahaan jiray slى الlaهu عalيه وaلiه وسلم yusallii qabla الظهri arbaca rakcaatin yafsilu baynahuna uu ku kala faslinayey bالتsliimi عlى الmalaaئikaةi الmqرabiina wman tabicahum min almuslimiina wاlmuؤminiin yani labadaas iyo labada dambe saa ku kala faslin jiray waa salaama naqsan jiray waana dheeran jiray oo labada afarta ragcadood rawaahu التirmidي وqaala xadiiث xasan xadiid xasana weeyaan ayuu yidhi waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan وعn عن بن cمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل رaحم الله امرأa صلىa qبلa الcصر أربعة allah u naxariisto qof oo casrka horti tukaday afar ragcadood saas rawaahu abu dawuud وتirmidي وqaala xadiiث xasan waa xadiidkuna waa sida uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu الشheikh الألbاني في صحيح الجامع الصغير وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم كاana يصلي qبلa الcصر ركعتين rawaahu abu dawuud بإsnaadin صحيح isnaadin صaxiix weeye laakiin shaad weeyaan oo daciifo wey riwaayadtoodii oo riwaayadii hore ee afar dhehaysay kaasaa mxuah midaasaa صaxiixa w ragcatayn lakin shaad baan ku lehay ضaciifa ضaciif ضaciif baabu sunaة الmغرب bعdaha وqبلha وتqdma في hadiه الأbواب xadيiث بن cمرa وعائشhaةa رضي الله عنهم وهma صحيixaan أن النبي صل sل kاna يصلي qبل المغرب ركعتين bعd المغرب bعd المغرب ركعتين inuu tukan jiray kaasaa inoo soo horomaray وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل صلوu qبل المغرب qaala fi الثaaliثa mar saddexaadkii wuxuu yidhi liman shaء rawahu الbخaarي maqribka horti tukada maqribka horti tukada markaas kolkii saddexaad uu yidhi waa qofkii doona taasna marka wuxuu uga dan lahaa sidii aan kusoo maray hadalkii uu yidhi muxuaha bayna kulli adaanayni salaa inaan dadku aanay waajib inay tahay aana u qaadanin wacan anas radi allahu canhu qaal laqad ra'aytu kibaara asxaabi rasuuli illahi sala allau alay slam waxaan arkay asxaabtii rasuulka alla sala allahu alay wasalam intoodii waa weyneyd yabtadiruuna iyagoo u kala tartamaya asawaariya tiirarka cinda almaqribi kolkay qoraxdu dhacdo rawaahu mxua rawaahu albuqaari marka waxa weeyaan way u kala tartami jireen taana waxaa ka wadaa sutray ka dhigan jireen ilan salaada sutra in lagu tukadaa waajib weeyaane marka kolkay salaada maqrib maxaa loo addimo ya dadku marka salaada labada ragcadood ay tukan jireen ku dadaali jireenoo tiirarka ay u kala tartami jireen oo sutra ay ka dhigan jireen wa canhu radi allahu canhu qaala kunaa nusallii maca rasuuli lah sal slm rakcatayni bacda guruubi الshams qabla almaqrib markay qoraxdu dhacdo laba ragcadood oo marka intaan loo tukanin ayaan tukan jiray anagoo la joognay rasuulka sal slam faqiila markaasa waxaa la yidhi akaana rasuulu الlahi salى اه alay slam salaahumaa rasuulka alla salى الlaه alيه alي slm ma tukaday qaala kaana yaraana nusaliihimaa falam ya'murnaa walam yanhanaa rawahu muslim markuuna arki jiray buu leeyahy annagoo tukanayno oo nagamana reebi jirin namana amri jirin inuuna ka reebi jirin marka iyadu waa jirta inuusan amri jirinse iyada waa kaynu soo marray xadiidkii cabdullahi bni muqafal inuu salluu qabla almaqribi ragcatayni uu yidhi salluu qabla almaqribi inuu yidhi marka hadalkan anas uu leeyahay nama amri jirin laba mid weeyaan inuu ka wado yani amru iijaab iyo inaanu sooba gaadhin xadiidkii cabdullahi eh, bnu muqafal amarka uu ku amray nebigu sala allau alay wasalam inaanu soo gaadhin kolliba amarkaas amru iijaab ma ahaynoo xadiidkaaba caddeeyo liman shaa waa isaga yidhi marka nebigu sal ly slm isagu ma tukaday muxuu ahaa taa ayadana ma'ka ma aanu ka jawaabin inuu tukaday iyo inaanu tukanin ma ka jawaabine wuxuu ku jawaabay taqriirku ku jawaabay inuu tukadayse isagu marka wax xadiid oo caddaynaya ma jiro hal xadiid ayaa jiro isagu sheegaya oo muxuu ahay alxaafid ibn xajar uu ku sheegaya buluq اlmaraam in shaء allah buluq اlmaraamna kitaabkan uu inoogu xigi doono haddii an la yidhaaho markaas waxaa weeyaan laakiin ضaciif wey kaas oo khaطأ inuu yahay buu sheegay sufyaan ibn cuyayna uu ku gafay sheekh alalbani taasuu sheegay marka inuu tukan jiray isaga lama hayo waxaase la hayaa inuu amray iyo inuu asxaabtiisoo tukanaya uu arki jiray oo kaga aamusi jiray وعنها رضي الله عنها قالت كنا عنه رضي الله عنه عن أنس قال كنا بالمدينة مدينة joogaynay فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب markuu مؤذinku u adimo salaada مغربka ibtadaruu sawaariya waxay u tartami jireen oo kala boobi jireen tiirarka fasallow farakacuu ragcatayn laba ragcadood bay tukanayeen xataa ina arajula algariib ninka qariibka ee kolkaa beledka yimid la yadkhulu lmasjida isku soo geli jiray fayaxsabu wuxuu malayn jiray ana asalaata qad sulliyat salaadii la tukaday min kahrati man yusalliihimaa dadkaa tukanaya labada ragcadood ee maqrib ka horraysa farabadnidooda daraaddood yuu ugu malayn jiray in salaadiiba la tukadoo laga baxay tanu sunadii bacdiyada ay tahay rawaahu muslim taasuna marka siday ugu dadaali jiraan bay ka mid tahay baabu sunati اlcishaaءi bacdaha wa qablaha tanna waa kaan sheegayna waa cinwaankaas oo kale buu kitaab almajnuuc naftiisa uu u dhigtay waa kaaseen soo sheegnay oo wax salaadka cishaha gaar ahaan sunno oo iyada ugu soo aroori ma jiro baabu sunaة العishaaءi bacdaha wa qablaha fiihi xadiiث bni cmar الsaabiq radia allahu canhuma oo laakiin isagu bacd الcishaa buu ku saabsanaa صlaytu mع النبي slى الlه عليه وaلي وsلم ragcatayni bعd العishاء وxadiiثu cabdاللahi bni mغfl bayna kuli adaanayni صلاة متfq عalayhi kama sabq baabu sunaة الجuمعة فيhi xadiiث بن cmر رadي الله عnهma الsaaبق أنhu slى الlه عليه وaلي وsلم أنhu radي الله عnه صلى mع النبي صل ل سلم ركعتayni bعd الجuمعة متfq عalayhi وعن أbي هريرة رضي الله عنه qاaل qاla رsuل الله صلى اه عليه وسلم إذا صلى أحadكم الجuمعaةa falyusلي bعdha أربعة متfq عalayh midkiin marka uu tukado jumcada uu tukado gadaasheed labaha tukado وعن ابن عمر رضي الله عنهma أن النبي صلى اه عليه وسلم kاna laa يصلي بعد الجuمعaةi حتى ينصرفa faيصلي ركعتين في beytihi waxaan jiray nebigu صل ل sلم markuu salaada jumco tukado wax kale ma aanu meesha ku tukan jirin ilaa gurigiisa ku noqdo laba ragcadood uu tukado marka laba ragcadood buu tukan jiray wuxuuna faray afar in la tukado marka saas macnaheedu waxaa weeyaan afartaa ragcadood amarkaa la is amray inaanu waajib aanu ahayn kalaa marka tusanaysa camalkiisaa tusanaya baabu istixbaabi jacli الnawaafili fi اlbeyt sawaء الraatibata wغayraha الraatibatu wغayruha wاlamru bالtaxawuli lلnaafilati min mawdic الfariida aw اlfasli baynahuma bkalaam waa jeclaysiga la jeclaystay in sunnada guriga lagu tukado ama ha ahaato middan raatiba ha ahaato ama mid kale ha ahaatee in guriga lagu tukado iyo amarka la isfaray in lagala wareego salaada sunnaha ah meeshii faradka lagula lagu tukaday ama hadal loo dhexaysiiyo oo meeshii uu ku tukaday oo isagu oo jooga faradka uu ku tukaday aanu meesha uu ku sunaysanin وعن ابن عمر رضي الله عنه متفق عليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن النبي صلى اه عليه وسلم قال صلوا أيها الناas في بيوتكم wardadiiho ku tukada guryihiina فإن أفضل الصلاة salaada ta ugu fadli badane salaatu lmari qofka salaadiisa wey tukashadiisa u tukado fii beyti guriisa uu ku tukado ila almaktubata midda faradka amoodan mutafaqun calayh وعن ابن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل اجعلوا min صلاaتكم في buyuuتiكم yeela salaadiina qaarkeed yeela guryihiina guryihiina ku tukada walaa tattakiduuhaa qubuuran ha ka dhiganina qubuur ha ka dhiganina salaadu meel ka caagin ha ka dhiganina muttafaqun caleyh marka qubuur ha ka dhiganina daasa guryihiin ha isku aasina oo qubuur ha ka dhiganina xaqiiqo ah ama qubuur oo kale ha ka dhigina meel idin ku cibaadaysanaynin ha ka dhigina intaba waa noqotaa marka waa in xaafadaha laga bixiyo qubuuraha oo meel gaaraho beledka ka baxsan la ysku aaso عن جابر رضي الله عنه قال قال رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم إذا صلىa أحadكم صلاaته في مسجده midkiin markuu ku tukado salaadiisii faradka ahayd masjidkiisa uu ku tukado falyجعل لبytihi نصيبا min صلاaته gurigiisa ha ka siiyo qayb ha ka siiyo salaadiisa فإن الlaha jaaعل في bytihi min صلاaته خaيرا alla سubحaanaه وataعaalى wuxuu gurigiisa yeelayaa salaadiisa sababteeda khayr buu yeelayaaye rawaه mسلم وعن cمر بن عطاء أن نافع بن جuبير cمر mys cمر cمر oo wowle وعن cمر بن عطاء أن نافع بن جuبير أرسله إلى الصائب بن أخti النمر الsائل بن يزيد صxaabiga la yidhaaho oo ay dhashay ninka la dhihi jiray shaacirka ahaa la dhihi jiray النمر بن towlb walaa shay ay dhashay buu u diray yas'aluhu isagoo soo weydiinaya can shay-in ra'aahu minhu mucaawiyatu radi allahu canhu fi salaa wuxuu mucaawiya radi allahu canhu ku arkay saa'ib oo samaynayo oo uu u diiday uu soo weydiinaya muxuu ahaa faqaala markaasuu uhi nacam sallaytu macahu jumcata fi lmaqsuura waxaan mucaawiya baan kula tukaday jumcada dadabta maqsuuradu waxay ahayd meel oo dadab ahoo go-an oo madaxda lagu waardeen jiray intii la dilay cumar iyo caliba radiallahu canhuma midkood walbaba masjidkaa lagu dilay marka intii ka dambaysa cali dilkiisii ayaa marka madaxda waa la waardeyn jiray marka masjidka kolkay ku tukanayaan jumcada iyo marka meel yani dadabahoo go ah oo ay ku tukadaan iyaga iyo dadka faqadoodii ay ku tukadaan oo marka lagu waardeeyo oo askarina ina hareera ka taagnaato bay lahaan jireen halkaasaan kula tukaday buu leeyahy falamaa sallama alimaamu markuu imaamkii salaama noqsaday baa qumtu fii maqaamii meeshaydii baan istaagay anuu meeshaydii taag jooga yaan istaagay fasallaytu waan tukaday falamaa dakala markuu gurigiisii galay buu arsala ilaya i yeedhay waa adi-ad buuna u adab badnaayo oo u uslub wanaagsanaa mucaawiya radiallahu canhu dadka hortiisa intuu kula hadli lahaa kolkuu gurigiisii ku noqday buu u yeedhay faqaala markaasuu yidhi laa tacud limaa facalta ha ku noqonin wixii aad samaysay mar dambe hau noqon sallayta jumcata jumcada markaad tukato falaa tasilhaa bisalaatin salaad hala xidhiidhinin xataa tatakalama ilaa adka hadasho oo takhruj aw aad baxdo faina rasuula allahi sala allau alay wala slam rasuulka allah amaranaa bidalika sidaasuna faray oo ah anlaa nuusila salaatan bisalaa inaanan salaad salaad ku xidhiidhin xataa natakalama aw nakruj ilaa aan hadallo ama meeshaa ka baxno rawaahu muslim saasaa marka mucaawiya radiallahu anhu isagoo amiiruulmu'miniin oo ninkan kada kana daaweyn kana mansib weyn ayuu sidaas luطfiga leh uu qaladka uu ku arkay uu uga zuuliyey ugu sida farsamada uga nahiyey marka labay hadda halkan kada riwaayantoodu sheegtay oo ilaah qofku uu hadlo ama uu baxo oo masjidka meesha ku tukadayaan uu ka baxo laakiin tarjamaduna waxay ahayd inuu meeshii uu qofku ku tukaday uu iska bedelo ee inuu meeshii oo dhan ka bax ma ahayn maxaa marka taana daliil u ah xadiid baa jira marka wuxuu leeyahay ayacjizu axadukum an yataqadama aw yata'ahara oo can yamiinihi aw can shimaalihi fi الsalaa yacni subxa waxaa wariyey marka abu dawuud iyo ibnu maajah ayaa wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu waana صaxiix xadiidkaasaa marka wuxuu tusinaya in meeshii laga sikada uun inay tahay waxa la rabaa ee meeshii oo dhan in laga tago oo la baxo ayna ahayn waxoogaa meeshii marka mawducu salaatiha intuu ka yar durko midig uga yar durko ama inay ku filan tahay baabu اlxadki calىa salaaةi اlwitr wa bayaani anaha sunaة muؤakada wa bayaani waqtiha can caliyi radي allahu canhu qaal alwitru laysa bxatmin ka salaaةi اlmaktuba witrigu ma aha mid lagama maarmaan aho farad oo sida salaada faradka oo kale ah ma aha walaakin sana rasuulu الlahi sal ly slm rasuulka alla sajideeyey qaala wuxuuna yidhi ina allaha witrun yuxibu lwitra faawtiruu ya ahla اlqur'aan alla waa witri oo oo mid keliyahoo witriguu jecel yahay tirada witriga ah buu jecel yahay liannahu ramzi lilwaxdaaniya xagga cibaadada iyo xagga wixii la qabanayaba witrigaasuu jecel yahay ee witriga tukada dadkiina qur'aanka yaqaanow rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasanu waana sidaa u sheego xadiidku xasan weeyaan oo صxahu األbاني في صحيح الجامع الصغير وعن عائشhaةa رضي الله عنها qاaلت min kuli الlayl qad أwtara rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم habeenka أجزaadiisa oo dhan mid walbaba rasuulka all صلى اه عليه وسلم wtriga waa tukaday min أول الlayl habeenka gelinkiisa hore wa min أwسطihi iyo bartankiisa wa min aakhirihi iyo gadaashiisaba وانتahىa wuxuuna ku soo dhammaaday witrhu ilى السxر xraabtii xraabtiiba marka golkii uu aakhiru cumrigiisa uu tukan jiray متafq عalayh marka <clears throat> waqti kastaba kolba haddii cishaha la tukado waqtigii witriga waa la galay waa la waa la tukan karaa waqtigaas oo la iska horumarin karaa laakiin sida ugu fiicanu qofkii naftiisa ku kalsoon oo inuu soo toosay u malaynayo waa inuu dib u dhigto وعن ابن عمر رضي الله عنهma عن النبي صل ل سلم qال اجعلوا آخر صلاaتكم بالليل وترا متفق عaليه salaadiina habeenkii ta ugu danbaysa witri ka dhiga marka amarkaasuna ma aha waajib ma ahoo nabigu salى الlaهu عalيه وaلي وسلم markuu witriga tukado dabadi ayuu laba ragcadood tukan jiray وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه أن النبي صلى اه علي سلم qاaل أwtiruu qabla an تصbixuu rawaahu mslim war witriga tukada intaydaan waa berisanin waa beriga hortay tukada وعن cائشhaةa رضي الله عنها أن النبي صل ل سلم kaana يصليi صلاaته بالleyl salaadiisa habeenkeedu uu tukan jiray wahiya muctaridatun bayna yaday isagoo iyaduna hortiisa ay gudban tahay iyadoo hortiisa gudban ayuu tukan jiray oo xagga qibladii ka xigta oo sida janaaza loogu tukado oo kala fa idaa baqiya alwitru markuu witrku soo haruu ayqadaha toosin jiray oo faaytara markaas awtara markaas iyadoo firiisan jirtay rawahu muslim wa fii riwaayatin lahu can ilmuslim idaa baqiya wutru qaal quumii faawtiri yaa caaisha ka oo witriyayso witriga tuko yaa caaisha wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sal l slm qaal baadiru subxa bilwitri kala degdeg oo kala dhaqsada oo ka booba witriga maxuu ahay waa beriga anintana waagu idinku beryin witriga tukada rawaahu abu daawuud wa tirmidi wa qaala xadiidu xasanu صaxiix saasuu leeyahay alimaamu الnawowi radي allahu canhu xadiidka wuxuu u nisbeeyey abu daawuud iyo tirmidi keli u nisbeeyey isagoo muslimna uu wariyey marka waxaa kaga habboonaan lahaa muslim inuu xadiidka u nisbeeyo marka xadiidku muslim baa weriy o xadiid صaxiix وعan jaabirin radي allahu canhu qaal qaala qaala rasuulu الlahi salى الlه عalيه alي وsلم man khaafa an laa yaquuma min aakhiri الleyli falyuutir أwalah qofkii ka baqaya habeenka gelinkiisa dambe inaanu soo toosin awalka witriga haka tukado waman طamica an yaquuma aakhirahu qofkii rajaynaya inuu tooso aakhirkiisana falyuutir aakhira الleyl habeenka gelinkiisa dambe ha tukado witriga faإna صalaaةa aakhiri الleyli mashhuuda wadalika afضل mashhuud yani waa la isugu imaanaya malaa'igtii bedelaysa ayaa imaanaysa rawaahu muslim baabu fadli salaaةi الضuxى وbayaanu aqaliha وأkariha وأwsaطiha wاlxadki calى الmuxaafadaةi عalayha salaada barqada iyo fadligeeda iyo inta ugu badan iyo inta ugu yar iyo can abi hurayraةa radي allahu canhu qaala awsaanii khaliilii salى اllahu عalيh walih waslm bisiyaami ثalaaثaةi أyaami min kuli shahr bil walbaba inaan saddex beri ka soomo waa ragcatay duxa farqada labadeeda ragcadood wa an utira qabla an arqud iyo inaan witriga tukado inta aanan seexanin mutlafaqun caleyh sidaasoo kale uuna u dardaarmay nebigu sal lla ly slam abudarrinna sidaasoo kale u kala dardaarmay saddexdoo labada biskood saddexdaas u dardaarmay wal qabla an marka waxaan xadiidkan uu imaan doonaa wuxuu ku imaan doonaa alf وmiئatayn ثamaaniya وخamsiin والإitaaru qabla النوم inama يustaxab لman laa yثiq بالاstiqاabi آkhir الleyl fain waثqa hadduu ku kalsoon yahay faآkhir الleyl أfضل oo siduu xadiidkii hore aan soo sheeg mxuha aan soo maray uu sheegayo weeya marka waxaa laga yaabaa abu hurayra xaaladiisa iyo abu dariba ridwan ullahi calayhima inuu rasuulku salى الlahu عalيه wali wasalam uu xaaladooda ku yaqaanay inay hurdo culus yihiin وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل يصبح waxaa ku waabariista عlى kuli سuلاama min أحadiكم صدقة وkul تصبيحaة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ min ذلika intaana waxaa ka kaafiyeysa ركcataani يركchهmaa min الضحى rawاه مسلم waa xadيiث صحيixa weeyaan oo waxaan ku soo maray boqol iyo toban iyo sideedna waa ku soo maray kun iyo afar boqol iyo soddon iyo labana waa ku imaan doona wa can caaishata radi allahu canha qaala kaana rasuulu llahi sal ly slm rasuulka waxaan jiray yusallii adduxaa arbaca wayaziidu maa shaa allah rawahu muslim duxada wuxuu tukan jiray afar ragcadood wuxuuna la yidhaahna waa ku geli jiray marka yani afar ragcadood kama yaran jirin weeyaan <clears throat> xadiid kale marka wuxuu leeyahy man sala الضuxى arbacan qabla الzawaal wa qabla الzawaali arbacan zawaalka hortiisna afar tukada buniya lahu baytun fi اljanة waxaa wariyey aلطabrani fi اlأwsط can abi musa alأshcari radi allahu canhu oo waana xasan xasanahu sheikh اlalbani fi صaxiix اjaami الصغيr wa silsilaة اxadiiث الصaxiixa عن أم هانئ فاخطة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رsuuل اللhi صلى اه علي سلم rasuulka allaan aaday cاam الفتحi sanadkii maka u qabsaday فوجدته يغتسل فلما فرغa min غسلhi markuu qubisiisii dhameeyey وفاطمة رضي الله عنها maraday ku asturaysay صلىa ثمانيa ركعaةa sideed رagcadood buu tukaday وذلika ضحى markaasuna barqay ahayd متفق عaليهi وhda مkhتصر لفظ إحدى رiواaيaaتi مسلم mar horaan xadiidka laba goor horaan soo maray oo sideed boqol iyo toddobaatan iyo lix iyo sideed boqol iyo lixdan iyo afarba waa ku soo maray isagoo bs intaan ka dheer lahoo sabka ugu timid iyo waxyaalahaan aynu ka hadalay baab تجuز صلاaة الضحى min ارتفاع النهاء min ارتفاع الشhمس إلى زوالها way banaan tahay salaada ضحada in laga tukado in la tukado laga bilaabo markay qoraxdu soo dheeraato ilaa zawaalka laga gaarayo والأfضل an tusلىa cinda اشhtidaad الxr وارtifaaع الضحى sida fadliga badanna waxaa weeyaan in la tukado markay qoraxdu aada u kululaato ee soo dheeraato barqa dheer ay noqoto وعn زayd بn أrqم رadي الله عanه أنه ra'ىa qوma يصلوuna min الضحى wuxuu arkay dad oo duxadii tukanaya oo waqti hore tukanaya faqaala markaasu wuxu uhi amaa laqad calimuu ana الصalaaةa fii غayri hadihi الsaacati afضل way og yihiin inay salaada waqtiga kada waqti aanay ka fadli badan tahay ina rasuula الlahi salى الlaه عalيه walي وsلم qaal salaaة الأwaabiina xiina tarmadu الfiصاal rawahu muslim salaaة اlأwaabin awaabin yani waa dadka tawbakaanka badan ee cibaadada badan weeyaan ee salaaة اlأwaabin ana waxa laga wadaayo waxa weeyaan markay nilguha cagigudyoodaan markay nilguha cagigudyoodaan kolkaas weeye salaada salaada duxadu yani kolkaas ugu fiicantay weeye tarmadu waxaa weye bifatxi الtaa'i wاlmiimi وبidaad الmucjama yani shidaة الxar wاlfisaalu jamcu fasiil wahuwa صغيru min الإbil qurba caama nigir nir sidaas weeye bab اlxahi calى salaati taxiyaة الmasjidi rakcatayn تaحiyaة اmسjidka oo qofka masjidka la soo galo تaحiyaة تaحiyaة رb الmسjid ayaa lagu magacaaba iyaduna تacظيim weeyaan وkaraahة الجuluuسi qabla an يuصليa ركcatayn inuu necbaysiga la necbaystay inuu fadhiisto intaanu labadaa ragcadood tukanin في أي wqtin dkل wqt kastoo soo galaba وسawاء صلىa ركcatayni بنyة التaحiyة أو صلاaة فريضة ow salaata raad ow sunata raad sunatan raad ka wayra ama kolkaas ha niyoodo taxiyat lmasjid ha niyoodo ama salaad farada ha tukado ama salaad sunna oo kale oo ha tukado oo raatibadii iyo ah ama muxuu ahay sunnadaas iyo sunno kale hasla niyoodo marka muhimu waxa wey intaanu fadhiisanin inuu salaad masjidka bilowdo وعن أbي qتاadةa رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم إذا dخل أحadكم المسجد فlaa يجلس xatىa يصليa ركعتين متفق عليه midkiin markuu masjidka soo galo yaanu fadhiisanin ilaa uu ka tukado laba ragcadood وعن jaaبirin رضي الله عنه qال أتyت النبي صلى الله عليه وسلم نبga an imid في المسجد وهو في المسجد masjidkiisoo ku jira an masjidka soo ka soo baxay faqاala markaasu ui صلي ركعتين متفق عليه laba ragcadood tuko baabu istixbaabi rakcatayni bacda alwudu laba ragcadood in la tukado wayseqaadka dabayd oo maxaa rakcatay lwudu ay ku magacaabaan wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul lah sala allahu alayh wali wslam qaala libilaal ya bilaal xadidnii biarjac camalin xamiltahu fi lislaam iiga waran camal aada islaamnimada ku camal fashay kaad ugu rajo badan tahay iiga waran fa innii samictu dadfana calayka labadaada kacmood labadaada kabood jaanqaadkoodaan ka maqlay bayna yadaya hortayda fi ljanna adoo jannada iga horgalay iga soo horreeyo hortayda kasii shaqaynayaan ku maqlay qaala markaasuu uhi maa camiltu camalan ma aanan camal falin camal oo arjaa cindii aniga agtayda kaga kaga rajo badnahay min annii lam atatahhar طuhuuran inaanan طahaaro qaadanin طahaaro qaadasho fii saacati min leylin aw nahaar waqti uun maalin ah ama habeen ah ilaa sallaytu bidalika طuhuur طahaaradaa waxaanu ku tukadaa maa kutiba lii an usallii wixuu alla ii qoray ku tukado mar alla markaan ways aanu wayse qaataba waanu tukadaa taasa weeyaan camalkaa lgudaaba marka riwaayo kale waxay kusii daraysaa mar alla markaan xadataba waan wayse qaataa kolkaana wixuu alla ii qoray baa tukadaa mutafaqun calayhi wahada lafd الbukhaariy marka waqtigaas isaga ah awqaadtii karaahada ahayd iyo waqti kastaba marka waa soo gelaya wahada lafd الbukhaariy wاddafu biاlfaa sawt الnacli waxarakatihi waxarakatuhu calى اlأrض wallahu aclam baabu fadli ywmi الjumca wwujuubiha wاliqtisaalka yani salaada jumca waajibnimadeeda iyo khudbadeeda iyo waajibnimadeeda iyo fadliga ay leedahay waqtiba iyo carabta iyo wاtabkiiri ilayha jarmaadada loo jarmaaday iyo wاducaa'i ywma اljumca maalinka jumcada ducadeeda ducaysa saatu ijaabada wالصalaaةu calى الnabiy salى الlaه alيه waslm in nabiga lagu saliyo wa fiihi bayaanu saacati اlijaaba baabkan kada waxaa ku jira saacatu lijaabaha jumcada ku jirta waqtiga ay tahay واstixbaabu igtaari dikri اllahi tacaalى ywma اljumca iyo in la badiyo dikriga alle subxaanaه wataعala maalinta jumcadeeda badiyo qaala allahu tacaalى la faإida qudiyat الصalaaةu faاntashiruu fi lardi wاbtaguu min fadli الlah wاdkuru اllaha katiira lacalakum tuflixuun markii salaada la dhameeyo kala baaha oo dhulka ku kala baaha oo raadsada risqiga alla raadsada allana wax badan xusa lacalakum tuflixuun waa libaanaysaani xadiidkan kadana marka aayaddantada marka waxaa weeye waa aayadda tobnaada min suurati اljumuca وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanهu qala qala rasuul الlahi slى الlه عليه ولي وsلم khayru yوmi طalcat عalayhi الشhamس yوم الجumعة maalin ay qoraxi soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta jumcadeed maxay ku heshay khayriyadaasna fiihi khuliqa aadam isagaa aadam la abuuray wa fiihi udkila الجannة isagaana jannada la geliyey marka jannada khaarijkeeda in lagu abuuray ba marka taasu tusinaysa wa fiihi ukrija minha isagaana jannada laga soo bixiyey maanta jumcadeed warawaahu muslim wa canhu radia allahu canhu yani can abi hurayrata qaala qaala rasul lah sal ly slam man tawada'a fa axsana alwudu markii qofkii wayse qaatoo wayse qaadkaa uma ata ljumcatana jumcada tukada faistamaca waanصat oo dhegaysto oo dhgraariciyo aamusa gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumca waxaa loo dhaafaa u dhaxaysa isaga iyo jumcadii kale waziyaadku talaata ayaam iyo saddex maalmood oo dheeraadana oo ah toban sidaas isku ah waman masa alxasaa faqad labaa qofkii ciidda taataabtaayo isagoo imaamku khudbaynayo ciiddana marka waxaa lamid ah sijaabjidda iyo waxyaalaha kala lamid ahe waa laqwiyey laqwiguna wax maalayacniga baa la yidhaha laqwiguna marka jumcada fadligeeda ayuu zuuliyaa rawaahu muslim وعنه رضي الله عنه قال عن النبي صلى اه عليه وسلم قال الصلوات الخمس شhنta صلاadood والجuمعة إلى الجuمعة ورمضان إلى رمضان مكفiraaت kuwii kaفاara gud u ah weeyaan maa baynahuna inta u dhaxaysa إda اجتنبت الكبائر haddii laga fogaado كبائرta رواه مسلم وعنه رضي الله عنه وعن ابن عمر يعني أبي هريرة يعني ابن عمر رضي الله عنهم أنهma سمعa رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم يقول على أعواadi منبرهi mimberkiisa qoryihiisa dushooda isaga oo kale buu maqlay layanتahiyana أqwaamu niman way iska daynayaan can wadcihim ka tagitaankooda aljumucaat jumcadaha ay ka tagaan bay iska daynayaan oo jumcadahay tukanayaan aw laykhtimana allahu mise alla waa xirayaayo waa awdayaa calىa quluubihim ثuma layakununa min algaafiliin markaasay ka mid ay ahaanayaan kuwa gaafiliinta ee cibaada laawayaasha ahee cibaadada alla gafla ay kaga dhacday nacuudu billahi min algafla rawaahu muslim وعن ابن cمر رضي الله عنهma أن رsuul الlahi صلى اه عليه وسلم qال إذا جاء أحadكم الجuمعaةa فlيغتسل markuu midkiin imaanayo jumcada ha qubaysto متafق عalيه marka qofka aan imaanaynin ama ahlu cudra ama baadiye aan meel aan lagu tukanaynin iyo jooga marka isaga qubaysi lagama rabo oo maalinta daraaddeed looma qubaysanaye salaada jumcadeed baa loo qubaysanaya iyo ururka kasoo qaybgalkiisa وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاal غسل yوم الجuمعaةi waaجiب عlى kuli محتلم متfق عalيه qubaysiga maalinta jumcadeed la tukadaayo waajib buu ku yahay qof kasta oo muxtalima yani qaangaaraba almuraadu bilmuxtalimi albaaliq huwa almuraadu bilwujuub waa jumladan waxaa laga wadaa wujuubu ikhtiyaarin wujuub maxaa ku mid doorasho ah yani aan laazim ahayn baa laga wadaayo hadduu raba ah oo marka yani sunno weeyaan marka waa macnihii luqawiga ahaayo bimacna hubuut ah ka qowli rajuli lisaaxibihi xaquka waajibun caleyh xaqaadi waajib buu ugu yahay waa inaan xaqaada fuliya yani marka اkhtiyaarkiisa s isku saarayo weeyaan wallahu aclam وعn samurata radي allahu canhu samurata bni jundub alfazariyi radي allahu canhu qala qala rasul lah slى الlaه عalيه wali wsلم man twadaأa ywma اljumcati fabiha wanicmat xadiidkanaa tusinaya wujuubkii hore inuu macnihii wujuubkii sharciga ahaayee muxuuha kii laazimkaa inaanu ahayn xadiidka kale baa tusinaya wuxuu leeya guslu ywmi jumca tawada'a yowma aljumca markii qofkii soo weysa qaata maalinta jumcadeed oo aan qubaysanin fa bihaa wa nicmat fa bihaa yani fa biruksa ruksadii buu qaatay wa nicmati ruksa waana rukso wanaagsan waman iktasala qofkii qubaystana alguslu afdal qufliga qusliga ka fadli badan rawahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiidun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku waxa weeyaan xasan ligayrihi weeyaan oo xasanahu sheikh اlalbaniyu fi صaxix jaamiع صغيr وصaxiix الtarغib والtarhiib anhu وعn سلمان رضي الله عنه qاal qala rasuul الlahi slى الlه عليه وalي وsلم laa yغtasilu rajul yومa الجuمعة nin ma soo qubaysto maalinta jumcadeed وyتطهru ma اstaطاca min طهrin oo haddana uu طahaaro qaato wuxuu kari karaa طahaarin ah وayadahina uu dhaashado oo min duhnihi subagiisa uu ku dhaashado ow yamasa min tiibi beytihi ama uu wax iska mariyo gurigiisa carabtiisa barafuun iyo wixii yaalla muxuu ahaa xadar iyo uma yakruju haddana uu soo baxo oo falaa yakruju bayna اtnayni laba qof aanu kala dhex maraynoon falaa yafruqu bayna اtnayn uma yusalii haddana uu tukado maa kutuba lahu waxay alla u qoray uma yunsitu haddana uu dhegaysto dhag idaa takallama alimaamu imaamku markuu hadlo intaa qof iskuma daro ilaa gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumcati اlأkra ilaa waxaa loo dhaafaa dembigii isaga iyo maalintii jumcadii hore intii udhexaysay iyo saddex maalmood oo dheeraada ila xadiidkii hore ayaynu kusoo soo maray ku horreeyey xadiidkan marka waxa weeyaan waa saxiixo waxaa weeye albuhaari ayaa wariyey xadiidkan riwaayaad kale oo xadiid kale oo kankada taageeraysa ayaa iyaduna jirta matalan waxaa ka mid a xadiid ibnu cumar radi allahu canhuma oo abu daawuud uu wariyey iyo wuxuu dhahayaa min tiibi imra'atihi halkuu kii hore ka yidhi min tiibi beytihi min tiibi imra'atihi ayuu dhahayaa ibnu qusayma ayaa isaguna marka sidaa ku wariyey riwaayo kale xadiid kale oo abu saciid alkhudri xadiidkiisii abu hurayrana wuxuu leeyahay wuxuu ku daray wastaaka haddana inuu soo cadaydo ثuma rakaca ma shaء allahu an yarkac haddana tukado intii un alla u qoray inuu tukado ثuma ansata إida kharaja الإimaam falam yatakalam oona hadlaynin xataa yafruga min salaatihi ilaa salaada uu ka baxo kaasuna isaguna صaxiix weeyaan xadiid kalena wuxuu leeyahay man gasla واغtasla ثuma bakra وابtakr وmashىa وlam yarkab wadanaa min الإimaam buu leeyahay marka junuubtii loo dhaafo marka isaguna wuxuu kusii daray inuu soo jarmaado iyo inuu madaxa dhaqo iyo inuu soo lugeeyo aan wax soo korin uu imaamkii u soo dhowaado cinahaasoo dhan buu marka kusoo diray kolkii la isu geegeeyey aadaabta ah waa in la ilaaliyo waa in la ilaaliyo oo muxuu ahay in saliid la soo marsado ama cadar la soo marsado in lasoo qubaysto in laysa soo nadiifiyo in lasoo cadaydo in aan baabuur wax lasoo korina lasoo lugeeyo inaan laba qof dhexdooda isku cidhiiriyin in lasoo jarmaado horay loo yimaado salaada horteed la yimaado in imaamka loo soo dhowaado in kolkuu imaamku soo galo la aamuso oo la dhegaysto in salaad lasii tutukado inta imaamku aanu imanin inahaasoo dhan marka waa aadaaba aad iyo aad u wanaagsan oo ajriga aad iyo aad u badinaya woy وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa رsuل الله صل ل سلم qاla man اغتasla yومa الجuمعaةi غusل الجaناaبة qofkii qubaysta maalinta jumcadeed sida janaabada qubayskooda kale an qubays kamila dhaqdhaqsho aan ahayn ثuma raaxa fi الsaacaةi الأولى oo socda saacadda hore fakaأnamaa qaraba badana wuxuu la mid yahay sida isagoo hal sadaqaystay neef geela isagoo qalay oo hilibkiisa sadaqaystay buu la mid yahay وman raaxa fi الsaacaةi الثaaniية saacadda labaad qofka baxaana fakaأnamaa qaraba baqara sidii wax qurbaaniyey yani sadaqaystay neef lo-a buu la mid yahay وman raaxa fi الsaacaةi الثaaliثة saacadda saddexaad qofka baxaana fakaأnamaa qaraba kabshan aqran wan geesare jabsaday qof sadaqaystuu la mid yahay وman raaxa fi الsaacaةi الرaaبعة fakaأnamaa qaraba dajaaja wuxuu la mid yahay sidii